بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه طيبين طاهرين وعلى من صار على نهجهم إلى يوم الدين وبعد باب تمييز waxaynu ka bilaaban doonaa biidni illaahi tacaala casharkeennan maanta baabka tamyiizka la yidhaah tamyiizku waa ismi wuxuuna ku jiraa qeybta mansuubaadka loo yaqaan ayuu ku jiraa tamyiizku lix magac ayuu leeyahay oo magacyada baabku uu yeelanayo ayaa ilaa lix magac ka kooban kow horta tamyiiz waa loo yaqaanaa laba tafsiir waa loo yaqaanaa saddex tabyiin waa loo yaqaanaa afar mumayiz waa loo yaqaanaa shan mufasir ayaa loo yaqaanaa lixna mubayin baa loo yaqaan baabkani lix magac ayuu leeyahay tamyiiz baa la odhan ama mumayiz baa la odhan tafsiir baa la odhan ama mufasir baa la odhan tabyiin baa la odhan ama mubayin baa la odhan baabu tamyiiz tamyiizku waa ismi mansuub ah oo la kor dhigo oo inoo caddaynaya ibhaam iyo ama daataha ku jiro ibhaamku ama nisbaha ku jiro bal haddaba aynu eegno baabkan sheekhu siduu ku tilmaamo baabu tamyiiz huwa isagu alismu waa ismi almansuubu waana la nasbiyaa almufasiru wuxuu fasiraa liman bahama wax qarsoomay oo min adawaati daatooyina aw inisabi ama nisbooyin ah tacriifka tamyiizka intaa ayuu sheekhu inoo sheegay kow wuxuu ina yidhi tamyiisku waa alismu shardi weeyaan tamyiisku inuu ismi noqdo ismi alismu inuu yahay waxa inaga baxay alismu markaynu nidhaa xarafkiibaa inaga baxay oo xarafku tamyiiz ma aha waxaa kaloo inaga baxay alismu markaynu nidhaahno ficilkii ayaa inaga baxay oo ficilkuna tamyiiz ma aha waxaa kaloo inaga baxay jumladii oo jumladuna tamyiiz ma aha shardi waa inuu alismu yahay tamyiisku ismiga oo almansuubu la nasbinayo ismigaasi waa ismi mansuub ah oo la nasbinayo waa shardiga labaad ismigu inuu mansuub yahay waxaa inaga baxay halkaa almansuub markaynu nidhaahno asmaada waxa marfuuca ah tamyiis lama yidhaahdo asmaada waxa majruurka ana sidoo kale tamyiis lama yidhaah ilaa in yar mooyaane in yar baynu arkaynaa asmaa majruur oo tamyiis la odhanayo laakiin ma ma badna aad ayuu u yar yahay ismiga majruurka ah ee la odhanayo tamyiis la odhanayo wax badan ma aha tamyiisku waa almansuub haddaba markaynu nidhaa tamyiisku waa mansuub hadduu yahay tamyiisku tamyiiska cadadka daba dhaca tirada tamyiiska daba dhaca waxaynu ognahay kitaabka inoo keeni doono xagga dambe oo kow iyo laba tamyiis ba male tamyiiska cadadka daba dhaca haddaan soo qaato xukunkiisa kow iyo laba horta tamyiis ba male oo kow iyo laba markaynu aragno kow iyo laba waa bilaa tamyiis waxaa soo hadhay wixii saddex ka bilowda ee tiro ah. saddex ilaa toban marka aan soo qaato saddex ilaa toban saddex ilaa tobanna tamyiiskoogu waa majruur oo waynagi lahayn tamyiisku waa mansuub in yar mooyaane saddex ilaa toban tamiiskoogu waa majruur koob iyo toban ilaa sagaaliyo sagaashanna tamiiskoogu waa kan hadda aynu doonayno oo waa mansuub welibana waa waajib in la nasbiyaa ma aha baryo saddex iyo toban saddex iyo koob iyo toban ilaa sagaal iyo sagaashan tamiiska halkaa intaa dhexdooda dhaca ee tiradaa daba dhaca in la nasbiyaa waa waajib waa tmyiizku hadduu yahay tmyiizka tmyiisulcadadka loo yaqaan haddaba almansuub markuu sheekhu ina yidhi waa wixii koob iyo toban ka dambeeya ilaa sagaaliyo sagaashan laga gaadho tirada tamyiiska daba dhaca ayaa la nasbiyaa oo waajib loo nasbiyaa tamyiizku haddii uu yahay tamyiizka loo yaqaano farcu tamyiiska oo kale maa kaana farcan can tamyiiz saddex xarako ayaa ku banaan in la jaraa way bannaan tahay in la nasbiyaana way bannaan tahay in la rafciyaana sidoo kale way bannaan tahay maa kaana farcan can itamyiiz ama maa kaana farcan litamyiiz isna sidaasoo kale ayaa la icraabaa oo isna wararkiisu ma aha uun hala nasbiye eh wejiyo noocaas ayaa ku bannaanaanaya tamyiizka shardiga koobaad waa al-ismu baynu nidhi inuu ismi yahay shardiga labaadna almansuub baynu nidhi inuu mansuub yahay shardiga saddexaadna almufasir liman bahama min adawaad daato qarsoon oo la geran la'yahay ayuu fasirayaa ama caddaynayaa almufasir liman bahama min adawaad daato qarsoon oo la geran la'yahay ayuu caddaynayaa ama inoo fasiraya tamyiisku waa mufasir waxaa inaga hadhay halkaa ama inaga baxay sidaynu ognahay mafcuulubihigii iyo mafcuululmuطlaqii iyo mafcuulu macahugii iyo mafcuulu min ajlihigii iyo khabaru kaana iyo ismu kaana waxalla wixii mansuub ahaa oo dhan waxay noqonayeen shardiga koobaad way lahaayeen lahaayeenoo alismu way ahaayeen shardiga labaadna way ahaayeen ahaayeenoo almansuub way lahaayeen laakiin shardiga saddexaad ee almufasir liman bahama min adawaad almufasir liman bahama wax qarsoon ayuu tamyiisku caddeeyaa markaynu nidhi shay qarsoon ayuu tamyiisku caddeeyaa waxaasoo dhan baa inaga baxay mafcuulun bihigu waa ismi mansuuba laakiin wax qarsoon ma caddeeyo dee almufasir liman bahama markaynu nidhaa mansuubaadkii oo dhan baa inaga baxay xaalada mooyaane oo xaaladu waa ismi waana mansuub waana mufasir liman bahm laakiin min adawaat markaan raaciyo shayga qarsooni waa daato halkaasay xaaladiina igaga baxday min adawaatida oo xaaladu waa ismi mansuuba oo caddeeyo wax qarsoon oo laakiin tilmaana xaaladu tilmaan qarsoon bay caddaysaa tamyiiskuna daato qarsoon buu caddeeya hadda tusaale ahaan balan eego haddaan idhaahdo afar iyo toban ayaan arkay afar iyo toban ayaan arkay afar iyo tobankaa daatadooda miyaa la garanaya waxaa suurtagala afar iyo toban mobel inaan u jeedo waxaa suurtagala afar iyo toban awr inaan u jeedo waxaa suurtagala afar iyo toban laxaad inaan u jeedo afar iyo toban arday inaan ujeedo haddaan afar iyo toban baan arkay an idhaa afar iyo tobankaa daatadooda lama garanayo haddaba shayga afar iyo tobankaa daatadooda caddeeya ayaa la odhanayaa waa tamyiis waxaan idhi afar iyo toban nin baan arkay ereyga nin ah ayaa tamyiis ah wuxuuna caddeeyey afar iyo toban daatadoodii qarsoonayd buu caddeeyey halka xaaladu iyadu ay ka caddaynaysay tilmaan iyo sifo qarsoon oo markaan idhaahdo waxaan soo iibsaday moobeel ama waxaan soo iibsaday waxaan arkay baanku idhi cali cali baan arkay cali markaan arkayey miyuu qoslayey mise wuu ooyayey haddaan idhaa cali baan arkay waxa qarsooni daatadiisa ma aha oo cali daatadiisa waa la gartay laakiin waxa qarsooni waa tilmaan qosol iyo oohin midku ku tilmaanaa ah waxaan odhanayaa cali baan arkay isagoo qoslaya isagoo qoslayadaasaa xaalo ah tilmaan qarsoonna way inoo caddaysay xaaladu tilmaan qarsoon bay caddaysaa tamyiiskuna daato qarsoon ayuu caddeeyaa almufasiru wuxuu fasirayaa tamyiisku ama uu caddaynayaa liman bahama wax qarsoomay oo mina dawaati daatooyin ah aw inisabi ama nisbooyin ah nisbadani waa tamiisku hadduu tamiisu nisbe yahay halka looga nisbaynayo wanaagga ama xumida ama buuxsanka ayaa la odhanayaa waa la garan waayey oo ibhaamku jumlada ayuu gelayaa markuu ibhaamku jumlada galo ibhaamkaa jumlada ku jira ka inaga saaraya ayaa la odhanayaa waa tamiis tamiisu nisbaa oo nisbo qarsoon buu caddeeyey halkaasaynu kaga baxnay tamyiiska tilmaantiisa iyo tacriifkiisii huwa tamyiisku alismu waa ismi almansuubu waana la nasbiyaa almufasiru wuxuu caddeeyaa liman bahama mid qarsoomay oo mina dawaati daatooyin ah aw inisabi amase nisbooyin ah haddaba owdaasi waa litanwiic waxayna inoo tilmaamaysaa tamyiiska qaybihiisa oo inuu tamyiisku tamyiisu daad iyo tamyiisu nisbo labadaa inuu uqaybsamayo ayay inoo sheegaysaa haddaba tamyiiska markaynu tamyiisu daad soo qaadanno sideed baynu ka dhignay kitaabkii ruuxul icraabka markaynu maraynay sideed qaybood oo tamyiisku tamyiisu daad noqonayey ayaa jiray tamyiiska markaan tamyiisu nisbo soo qaadannana afar qaybood ayaynu ka dhignay tamyiiska qaybihiisa guud waxay isla ahaayeen labiyo toban qaybood qaybtiibaa kolkaa halkaa tacriifka aynu ka qaadanaynaa min adawaad waa sideedii sideedii weey min adawaad markaan idhaa aw inisab haddaan idhaahdana waa afartii afar iyo sideed laysku geeyey labiyo toban weeyi tamyiiska labiyo tobankiisii baynu halkaa ka qaadanaynaa tamyiisudaadkiibuu sheekhu hoos u eegay wadaatu daatada almubhamatu ibhaamka la geliyey ee la qariyey arbacatu anwaacin waa afar nooc daatada marka aynu odhanayno waa la qariyey oo waa la garan la'yahay afar nooc bay tamyiiskaa tamyiisu daadki ayuu noqon kow inuu cadad daba dhaco tamyiisku laba inuu maqaadiir daba dhaco saddex inuu shibhulmaqaadiir daba dhaco afar inuu yahay farcan litamyiiz afartaa qaybood ayuu noqon haddaba tamyiisulcadadku waa xabaddaa uun maa kaana farcan litamyiizna isna xabaduun u qaado laba ayaynu haysanaa laakiin maqaadiirtu waa saddex oo waa kaylkii iyo miisaankii iyo misaaxadii saddexdaa qaybood ayay noqon waa kayl iyo iyo miis iyo miisaan iyo misaaxa saddex qaybood ayay noqon maqaadiirtu shibhulmaqaadiirtuna saddex bay noqon oo waa maa kaana waa maa yushbihu اlwasna iyo maa yushbihu miisaan kayla iyo maa yushbihu اlmisaaxa saddexna waa shibhulmaqaadiir saddexna waaba maqaadiirta laftoodii waa lix xabadina waa maa kaana farcan litamyiiz waa toddoba xabadina waa tamyiisulcadad waa sideed sideeddaasaa tamyiisudaad ah afar buu sheekhu ku soo ururiyey ee ogow markaa waxaynu ka soo baxnay hadda laba qodob magaca tamyiisku leeyahay waynu ka soo baxnay oo maxaa horta magaca baabkani waa maxay lix magacu lahaa baynu soo sheegnay tacriif iyo tilmaan uu baabkani lahaana waan soo sheegnay waa laba qodob aqsaamtii baynu ku jirnaa oo labiyo tobana wadaatu daatada almubhamatu la qariyey arbacatu anwaacin waa afar nooc axaduhaa afartaa mid ka midihi alcadadu waa cadadka iyo tirada ishtaraytu waxaan iibsaday cishriina labaatan hulaaman inan baan odhanayaa ishtaraytu cishriina hulaaman yaa tamyiiza haddaba ishtaraytu cishriina hulaaman markaan idhaa ka tirada daba dhaca ayaa tamyiisa tirada yaa daba dhacay ereyga hulaam baa cishriin daba dhacay haddaba gulaamkaasi waa tamyiiz in la nasbiyaana waa waajib welibana oo nasbihiisu waajib buu noqonayaa ishtaraytu waxaan iibsaday cishriina labaatan ayaan iibsaday hulaaman wiil ah ama wiilal ah jamacna lagama dhigi karo ereygaa hulaamana khilmaanan laguma bedeli karo oo khilmaanan ma odhanayside mufradkaa unbuu ahaanaya waa khalad af carabiga aan ka galay haddaan idhaa ishtaraytu cishriina hilmaanan ma aha af carabi la soco cishriina hilmaanan waa cishriinka koob iyo toban hadday tiradu gaadho ilaa sagaaliyo sagaashan inta ka dhexle waxa daba dhaca waa mufraduun haddaad doonayso soddon inaad tidhaahdo erey mufrada unba af carabiga daba dhici soddon moobeel haddaad doonayso waa halaaثuuna jawaalan unbaad odhan haddaad labaad haddaad doonayso konton nin khamsuuna rijaalan waa khalad af carabi maaha khamsuuna rijaalan waayo ereyga khamsuuna maxaad rijaal jamaca uga dambaysiisay waa inuu mufraduni ka dambeeyo oo maxaan odhanayaa khamsuuna rajulan baan odhanayaa waa konton nin idhiha ishtaraytu waxaan iibsaday cishriina labaatan ayaan iibsaday hulaaman wiil ah ereygaa hulaam baa tamyiiz ah haddaba hulaamkaasi cadad buu daba dhacay cishriin ah cadadkaas ayuu daba dhacay hulaamkan yaa nasbinaya waa mas'alo u baahan ka hadal caamilka tamyiizka si gaara ayaynu uga hadli doonaa laakiin hadda khulaamkaa waxaa caamil u ah ka ibhaamka uu ku jiray ee qarsoonaa waa cishriinka laftiisa ereygan cishriin ah ayaa nasbisanaya ereyga khulaam ah waxaa la yidhaha ismi ismi jaamidihi ma camal falo ilaa laba baab mooyaane saddex baab mooyaane saddexda baab ayuu ku jiraa ee ismiga jaamidkiihi uu camal falo waa tamyiiskan tamyiisulcadadka ah ismigaasaa wax nasbinaya jaamidka ee cishiriin ah waa mubtadaha isagaa khabarka rafciyo sidaynu ognahay waa mudaafka isagaa mudaafunileyga ku camal fala wa malagtu waxaan milkiyey tisciina nacjatan sagaashan laxaad sagaashan laxaad ayaan milkiyey yaa yaa tamyiiza ah haddaba halkaa ereyga nacjatan ah ayaa tamyiiz ah waa tamyiiz markaan idhaahdo malaktu tisciina nacjatan sagaashan laxaad ayaan milkiyey markaan idhaa ereyga nacjatanihi waa tamyiiz tamyiizkani waa tamyiisulcadad oo tir daba dhacay tirada uu daba dhacayna waa tisciinka tisciin buu daba dhacay mufradun buu noqonayaa tamyiisulcadadkii baynu halkaa kaga soo baxnay wathani ka labaadna wathani ka labaad almiqdaaru waa ka miqdaarka loo yaqaano miqdaarkani waxa weeye maqaadiirtii oo saddex qaybood ahayd asmaa'u lmaqaadiir sida tusaale ahaan asmaa'u lmaqaadiir waxaa ka mida miisaanku waa asmaa'u lmaqaadiir kaylkuna waa asmaa'u lmaqaadiir misaaxaduna waa asmaa'u lmaqaadiir saddexduba asmaa'u lmaqaadiir bay noqonayaan wa haani ka labaad almiqdaaru waa miqdaarkii ka qowlika qowlkaaga oo kaleba weeyi ishtaraytu waxaan iibsaday kafiizan kafiiz buran qabadina wamanan wamanan eh, iyo man samanan wamanan laba rodol samnan oo subag ah wa shibran taako ardan dhul ah saddex tusaale ayaa halkan ku qoran oo maqaadiirta inoo kala qaadaysa ereyga ishtaraytu kafiizan buran markaynu nidhaa ereygaa kafiis ihi waa kayl oo waa wax wax lagu miiso qafiizku wuxuu qaadaa sideed makuuk ayuu qaadaa ereyga makuuka ihina af carabiga waxa weeye saddex kiilo iyo shan iyo iyo laba boqol iyo konton giraam ayaa laysku yidhaha haddaba haddaynu eegno kafiisku inta kiilooyuu yahay haddaan doonayno wuxuu qaadayaa soddon kiilo kafiisku waa soddon kiilo soddon kiilo ayaa kafiis laysku yidhaahdaa waxaynu tilmaanay in kafiisku uu yahay sideed ki sideed makuug ereyga makuugga ah soomaaliga koom bay odhan jireene xaqiiqada koomba maahae wuu ka wen yahay koombada kolkaas sideed makuug oo halka makuug uu qaadayo hal saac iyo nisfu saac ayuu qaadayaa hal saac iyo nisfu saac ayuu qaadayaa waa halka makuug ayaa hal saac iyo nisfu saaca ah. haddaynu si kale u dhigno halka kafiis wuxuu qaadaa ayaa la yidhaahdaa labiyo toban saac labiyo tobanka saacna waa hal kiilo iyo waa laba kiilo iyo badh halka saacba waa laba kiilo iyo badh bal haddaba labiyo tobanuun laba kiilo iyo badh ku dhufo soddon kiilo ayaa kuu soo baxaya qafiisku waa weel wax lagu miiso waxana weeyaan soddon kiilo ayuu qafiisku inoo qaadaya halka qafiis baa soddon kiilo qaadaya markaynu nidhaahno wamanan samnan markaynu nidhaahno ereygaa manan waa la shadaayo mannan shad baa la akriyaa shadka waa laga daayaa haddii la doono oo wamanan baa la yidhaahdaa ka casan oo kalea loogu dhawaaqaa isaguna waa wax wax lagu miisaamo oo ereyga manniga ah marka laga hadlayo waa laba rodol ayaa la yidhaahdaa mannigu waa laba rodol haddaba wa mannan samnan markaan idhaha samnigaasi miisaan buu daba dhacay maniya burantaasina kayl buu daba dhacay kafiis ah wa shibran taako ardan dhul ah markaan ardan taasi waa tamyiiso iyaduna misaaxay daba dhacday waa waar bay daba dhacday waar shibrigu waa wax wax lagu waariyo ama taaka ha ahaado ama xusul ha ahaado ama joog ha ahaado waa wax wax lagu cabiro ama lagu waariyo saddexdii qaybood ee maqaadiirtu ay u qaybsamaysay ayaynu halkaa ku aragnaa tusaalayaashoodii ishtaraytu waxaan iibsaday kafiizan kafiis buran qabadin ah soddon kiilooyo qabadin ah wa mannan laba rodol samnan oo subag ah wa shibran taako ardan oo dhul ah saddex tamyiiz baa halkaa ku jira ereyga ardani yuu daba dhacay baynu nidhi ma kayl buu daba dhacay ma miisaan buu daba dhacay ma misaaxuu daba dhacay misaaxuu daba dhacay ereyga samnanihina yuu daba dhacay baynu nidhi miisaan buu daba dhacay ereyga buranihina yuu daba dhacay baynu nidhi kayl buu daba dhacay saddexdaasi maqaadiirtaa saddexdaa loo qaybiya afar baynu haynaa xabadda labaad keligeed baa saddex uqaybsantay maqaadiirtii baa saddex uqaybsantay tamyiisulcadadkii unugee afar baad iga haysataa wa haaliuka saddexaad oo ka shanaad noqonaya waa shibhulmaqaadiiri maqaadiirta ka shabahay haddaba shibhulmaqaadiirka keligiibaa isna saddex noqonaya inuu shibhulmisaaxo yahay iyo inuu shibhulkayl yahay iyo inuu shibhulwasni yahay saddexdaa ayuu isna u qaybsami markaa wa haaliuka saddexaad shibhulmiqdaari waa ka miqdaarka shabahay naxwu qowlihi tacaalaa ilaahay qowlkiisa oo kaleba weeyi mihqaala daratin khayran yarah qofku hadduu sameeyo mihqaala daratin khayran mihqaalu darre inta ugu yar waxa ugu yar wax la eg oo khayran khayr ah yarah wuu arki doonaa buu ilaahay yidhi haddaba waxa iminka aynu ognahay ereyga daradu waa wax la arko waxa ugu yar baa la yidhaahdaa mihqaalu dare marka loo soo qa lasoo qaato mihqaalu dara waa shay la arko un shayga ugu yar baa la odhanaya waxaasi waa mihqaalu dara waxani waa mihqaalu dara baa la odhan wax la arko waxa ugu yarna weeyaan mihqaalu daruhu haddaba mihqaalu dare markaynu soo qaadanno ereyga mihqaalu dare oo wax la arko waxa ugu yar ah markaynu soo qaadano mihqaalu dharra waxaan ereygan mihqaalihi waxa la moodaayoo kale inuu noqonayo wax wax lagu miisaamayo kolkaa miisaanka kii shabahay ayuu noqonayaa haddaan doonayno miiska ka shabahayna waxaad odhanaysaa lii dalwun maaan lii dalwun maaan waadaan biya biyaa baan haystaa maantani waxay daba dhacday dalwi waadaanta wax lagu miiso laguma miiso laakiin waxa wax lagu miisay shabahdaa haddaan idhaa lii dalgun maaan waadaan biyaa ah ayaan haystaa waa bay shabahday isna haddaynu doonayno misaaxada iyo waarka ka kashabaxa ka shabaha waxaad odhanaysaa maa fi samaai qadru miqdaaru raaxatin saxaaban baad odhan miqdaaru raaxatin saxaaban samada laga soo heli maayo calaacal in la dhigo oo daruuri ay taal haddaba calaacasha waxba laguma waariyo oo sida taakada iyo xusulka iyo wax loogu waariyo calaacasha waxba laguma waariyo laakiin haddana waxay shabbahday calaacashu wixii wax lagu waarinayey saddexdaa tusaale ayuu isna kala noqonaya misqaalu daruhu waxa wax lagu miisaamo ayuu shabbahaa sheekha naysaabuuri la yidhaha kitaabkiisa tafsiirkaa ah ka warramayey wuxuu yidhi toddobaatan daro haddii laysku keeno toddobaatan daro waxay u miisaan noqdaan buu yidhi hal baal oo baadka kaneecada ah baadka kaneecaduse wax aad u yar maaha aha tusaalaa loo soo qaataa baal kaneeco iyo baad kaneeco kolka baal kaneeco toddobaatan zero haddii lasoo layse soo agdhigo waxay u dhigmayaan hal baal oo kaneecada ku yaala toddobaatan baal oo kaneecadu ay leedahay haddii lasoo qaadana toddobaatanka baal ee kaneecadu iyaguna waxay u dhigmayaan hal firi oo raashina firi xabad qura oo raashina ayaa marka markaa kafadaha la saaro toddobaatan baal oo kaneecaana abad eh, kafada kale la saaro ayay isku dhigmayaan haddaba waxaad eegtaa deradu waa imise markaa imise firi bay udhigantaa deradu imise halka halka firi imise dere ayuu udhigmaa haddaynu u baahanno inaan ogaano halka firi ee raashinkiihi inta dero ee ay u dhiganto waa toddobaatan toddobaatan lagu dhuftay afar kun iyo sagaal boqol oo dero ayay u dhigmaysaa halka firi ee raashinkii xagga miisaan ahaan marka la doonayo wa haalisu qeybta saddexaad ee tamiisudaadkiihi waa shibhu lmiqdaar miqdaarka ka shabahay sida mihqaala daratin khayran oo kale kelmaddaa khayran ihi waxay daba dhacday mihqaalu daro ayay daba dhacday oo ka hore ah mihqaalu daro ayay daba dhacday mihqaalu daruhuna waxa weeye shibhu lmiisaan weeyi fakhayran kelmadda khayranihi tamyiizun waa tamyiiz limiqaali daratin ayuuna u yahay tamyiiz saddex qaybood baynu xabaddaa saddexaad oo qura ka soo saarnay maa yushbihu lmiisaan oo waa mihqaala daratin khayran ma maa yushbihu lkayla oo lii lii dalwun maaan waa wixii kaylka shabahayey iyo maa yushbihu lmisaaxa oo kii kale ah marka afartii hore loo geeyo saddexdaa toddoba ayay noqonayaan raabicani kii sideedaad weeyaan markaa waraabicu ka afraad maa kaana waa ka ahaaday farcan mid farac u ah litamyiizi tamyiizka ka faraca u ah waxaa jira maa kaana farcan litamyiiz waa farcu tamyiiz tamyiizkiibaa farac ah ama uu ka farcamay tamyiizkiibuu ka farcamay waxaynu doonaynaa tamiisku wuxuu daba dhacayo sow maynaan odhan cadad buu daba dhacaa ama maqaadiir buu daba dhacaa ama shibhulmaqaadiir buu daba dhacaa hadda wuxuu daba dhacayaa farcu tamyiis tamyiiska shay farac u ah ayuu tamyiisku daba dhici tamyiiska ayaa farac kolkaa laga noqonaya kan uu tamyiisku daba dhacayo ayaana farac loo yahay Eh, waxa noqonaya tmyiiska eh, tmyiisku waa kii asalka ahaa kanuu tmyiisku daba dhacayo ayaa ara ara wey kolka kala daba dhacayadii ayaa faraca tmyiiska laftiisiina farac maaha waa asalkii tusaalaha bal hadda eeg farcu tmyiiska haadaa khaatamunkani waa fargashi xadiidan bira yaa tmyiisa haddaba xadiid baa tmyiisa tamyiiskan iyuu daba dhacay ma cadad buu daba dhacay sida kuwii hore maya ma ma miqdaa maqaadiir buu daba dhacay maya ma shibhulmaqaadiir buu daba dhacay maya xadiidkan iyuu daba dhacay wuxuu daba dhacay wax tamyiiska ka farcamay khaatam buu daba dhacay oo khaatamku wuxuu ka farcamaa xadiidkuu ka farcamaa asal fargashigu waa fargashi yaroo in yaroo fartaadaasi gelayso maxaa laga sameeyaa intan haddaba fartaadu gelayso xadiid baa laga sameeyaa haddaba miyaadan arkayn tamyiiska xadiidka ihi inuu daba dhacay ayuu daba dhacay tamyiiska xadiidka ihi khaatam buu daba dhacay oo kii ka farcamay ah khaatamkaa faraca wuxuu ka farcamayaana xadiidka oo tamyiisa tamyiiskani wuxuu daba dhacay kii isaga ka dhashay hadaba ee isaga ka farcamay waraabicu ka afraad maa kaana waa ka ahaada farcan mid ka farcamay litamyiizi tamyiiskii maa kaana waa ka ahaaday farcan mid ka farcamay litamyiizi tamyiizkii naxwu haadaakani khaatamun waa fargashi xadiidan bira wa baabun waa albaab saajan baxara saaf ah wa jubbatun waa laaskoodhad khazan xariir ah wa jubbatun waa laaskoodhad khazan xariir ah sideed qaybood oo tamyiiskii tamyiisudaadka ahaa uu ka kooban yahay ayaynu aragnay tamyiisu nisbihii ayaynu halkan biidn illaahi tacaala ku arkaynaa tamyiiska aynu odhanayno tamyiisu nisbo ayaynu halkan ku arki doonaa haddaba tamyiisu nisbuhu waa marka jumlada uu ibhaam galo jumlada lafteedu ibhaamgelayaa jumladii markuu ibhaam galo ayaa la odhanayaa ibhaamkii hala caddeeye eh xagga dambe wax caddeeyo aan keenno oo tamyiis ah tamyiisu daadkana mufrad buu ibhaamku gelayey mufradka laftiisuu ibhaamku gelayey midna ibhaamku jumlu ku jiraa midna ibhaamku mufrad buu ku jiraa waa laba arimood oo aada u kala duwan walmubayinu ka caddaynaya liibhaami nisbati nisbada ibhaamkeega ka caddaynayaa imaa muxawalun imaa muxawalun inuu yahay mid la wareejiyey can ilfaacili faacil laga wareejiyey naxwu tasababa zaydun zayd baa da'ay caraqan dhidid buu da'ay wa tafaqa'a bakrun bakar baa buuxsamay shaxman xaydh ayuu buuxsamay wa taaba muxamedun muxamed baa wanaagsanaaday nafsan nafta ayuu ka wanaagsanaaday washtacala ara'su madaxii ayaa ololay shayban ciro ayuu ololay wa imaa muxawalun cani lmafcuul iyo inuu yahay muxawalun cani lmafcuul waxaynu doonaynaa bal haddaba halkanna ila eeg tamyiiska tamyiisu nisbaha ihi inuu muxawal yahay iyo inuu khayru muxawal yahay labadaa ayaa loo qaybiyaa muxawalka waa mid meel laga soo wareejiyey waa tamyiiskii waana muxawal meel baana laga soo wareejiyey tamyiiskaa aynu odhanayno waa muxawal oo tamyiiskani waa muxawal aynu leenahay saddex meelood ayaa laga soo wareejin karaa mid ahaan inuu yahay muxawalun can ilfaacili waa kow iyo inuu yahay muxawalun can ilmafcuuli bihi waa laba iyo inuu yahay muxawalun can ilmubtada'i waa saddex saddexdaasuu muxawalku u qaybsami muxawalun can ilfaacili iyo muxawalun can ilmafcuuli bihi iyo muxawalun can ilmubtada'i saddexdaa ayuu muxawalku u qaybsami iyo khayru muxawalkii oo xabad ah afartaa markaynu ugeyno sideedii hore labiyo tobankii saasuu inoogu buuxsamayaa walmubayinu ka caddaynaya liibhaami nisbati nisbo qarsoontay ka caddaynaya imaa muxawalun inuu yahay mid la wareejiyey can ilfaacili faacil laga soo wareejiyey sida tasababa zaydun zayd ayaa da-ay ama shubmay caraqan dhidid ayuu shubmay yaa tamyiisa haddaba halkaa kelmada caraqanihi waa tamyiiz waxaa laga soo wareejiyey waa muxawalun can ilfaacil asalku wuxuu ahaa caraqanaa faacil ahaa zaydka halkan inoogu sheeganina mudaafun ilayhi buu u xisaabnaa asalku wuxuu ahaa tasababa caraqu zaydin tasababa waxaa da-ay caraqu zaydin zayd dhididkiisii ayaa da-ay waxaa la yidhi haddaba faacilka caraqa ah ha la xadfo faacilkii waa la xadfay mudaafun ilayhigiisii zayd ahaa ayaa marfuuc noqday sida maxamed ibnu maalig alfiyada uu ku yidhi wamaa yeli lmudaafa yaأti khalafan canhu fi اlcraabi idaa maa xudifa kolkaa mudaafun ilayhigii baa faacil noqday tasababa zaydun buu noqday lan caraqiina la xadfaye tasababa zaydun markuu noqday zayd baa da-ay markuu noqday tasababa zaydun ayaa la garan waayey zayd siduu u da-ay ma isagu ma ma qasabad buu noqday oo caadi unbuu buu shubmay miyo u daay ay mise dabaduu ka dhacay oo shuban caadiya ku dhacay mise wuu matagay oo xagga horuu ka matagay xageebaa di-idda looga nisbaynayaa ninkan ibhaamkaasaa dhacay oo waa la garan waayey markaasaa la yidhi si ibhaamkaasi uu meesha uga baxo faacilkii la xadfay isagoo tamiisa xagga dambe hal keeno tasababa zaydun zayd baa shubmay caraqan dhidid ayuu shubmay ereygaa caraqan abaynu u jeednaa haddaba caraqan dhidid ayuu shubmay talow maxaa ku jira maxaa faa'iide ee ku jira in faacilka la xadfo oo haddana tamiis laga dhigo xagga dambe la keeno marka koobaadba carabi isagoo tamiisa maxay xagga dambe u keeni weyday waxaa la yidhaha dikru shayin mujmalan uma mufasalan awqacu fi nafsi min dikrihi mufasalan ibtidaa'an waxaa la shayga in la sheego marka hore isagoo duuduuban oo haddana dib laga tafsiiliyo ayay naftu ka macaansi badan tahay ama ay naftu ku raaxaysataa baa la yidhaahdaa marka marka koobaadba mufasal isagoo alla sheego tasababa zaydun zayd baa shubmay caraqan dhidid waa muxawal can ilfaacil wa tafaqa'a bakrun bakar baa buuxsamay shaxman xaydh ereygaa shaxman ihi faacilkii rasmiga ahaa buu ahaa oo waa muxawalun can ilfaacilun isna watafaqaca shaxmu bakrin bay ahayd wa taaba muxamedun muxamed baa wanaagsanaaday nafsan xagga nafta ayuu ka wanaagsanaaday daaba muxamedu nafsan waa ereygaa nafsan a baynu u jeednaa daaba muxamedu nafsan washtacala ra'su madaxii ayaa ololay shayban ciro aayaddan qur'aanka ana shaybkan ayaa faacil ahaayo ishtacala shaybura'si buu ahaa waa muxawarun can ilfaacil uun intaasoo tusaale muxawalun cani alfaacil baan ka soo qaadanay wa imaa muxawalun iyo inuu yahay mid laga keenay can ilmafcuuli mafcuul mid laga keenay sida wafajarnaa waanu burburqinay alarda arlada ayaanu burburqinay cuyuunan ila ahaan baanu u burburqinay ereygaa cuyuunan ah ayaa tamyiiz ah waana muxawal oo mafcuul baa laga keenay asalku wuxuu ahaa wafajarnaa cuyuuna alardi ereyga cuyuuna ah ayaa mafcuulun bihi ahaayo waa la xadfay mudaafun ilayhiga alardi ah ayaa daba dhacay ayaa markii dambe laga dhigay mafcuulun bihi markaasaa cuyuuntii tamiis laga dhigoo xagga dambe la keenay wafajarnaa waanu burburqinay alarda arlada ayaanu burburqinay cuyuunan ilo ayaanu ka burburqinay waa muxawalun cani lmafcuuli bihi kaasina ka saddexaad waxa weeye muxawalun can ilmubtada'i inuu yahay muxawalun can ilmubtada'i ayaa ka saddexaad ah ow can gayrihimaa gayrkood in laga soo wareejiyo can gayrihimaa waxa weeye gayri alfaacil walmafcuulu bihi in laga soo wareejiyo waa inuu noqdo muxawalan can ilmubtada'i oo kaleba muxawalan can ilmubtada'i hadduu yahay muxawalun can ilmubtada'i inta badan ismu tafdiil buu daba dhacaa aayadda qur'aanka ah baynu soo qaadanaynaa ana aniga ayaa aktharu badan minka xaggaaga maalan hantida war anaa maal badan ana aniga ayaa akaru badan minka xaggaaga maalan hantida ereygaa maalan ihi waa tamyiiz waxaana laga soo wareejiyey mubtade oo waa muxawalun can ilmubtada'i asalkiisuna wuxuu ahaa maalii akaru min maalika markaasaa maaliidii maalkii la xadfay ya-dii yaraydee maalii ku jirtay ayaa isku beddeshay mubtade ilay waa ka kaafiyada kule maxamed ibnu wa waxaamilu damiiri mahma xudifa faina faslahu ladayhim ulifa markaasuu maali yadii yaray ana bay u akhrismaysaa markay fi maxalli rafci noqoto ana akaru minka baa la yidhi markaasaa mubtadihii maalka ahaa isagoo tamiisa xagga dambe lagu tuuray waxaa loogu dhawaaqay ana akaru minka maalan waa muxawarun can ilmubtada'i wazaydun zayd baa akramu sharaf badan minka adiga aban aabba ahaan ereygaa abanihi waa tamiiska oo muxawalun can ilmubtada'i ah asalkiisu wuxuu ahaa abuu zaydin akramu min abiig wa ajmaluhu ka qurux badan yahay minka adiga wejhan weji ahaan asalku wuxuu ahaa wejhu zaydin ajmalu minka wejhan o hayru muxawalin iyo inuu yahay midaan muxawalba ahayn hayru muxawal imtala'a alinaau weelkii wuu buuxsamay maaan biyuu ka buuxsamay waa ereygaa maaan ah maa'antaasi waa tamyiiz mana aha tamyiisu daad waa tamyiisu nisbo muxawalna ma aha imtala'a alinaau marka la yidhaha weelkiibaa buuxsamay talow macaanaa buuxiyey ma dhiig baa buuxiyey ma dhareer baa buuxiyey ma biyaa buuxiyey imtala'a alinaau weelkii wuu buuxsamay maaan biyo ayuu buuxsamay maaan waa tamyiiz welilaahi alle ayuu u sugnaaday daruhu anqarkii lagu anqariyey faarisan degaalyahanimo alla ninkuu degaalyahansana marka laga yaabo ninka geesinimadiisa iyo qaabka uu u dagaalamayo ayay carabtu odhan jirtay lilaahi daruhu faarisan waa caanihii hooyadii ay ku anqarisay ama ay ku ababisay ayaa ka qiimo badnaa caanaha ragga kale lagu ababiyo sidaa darteed ragga waxbuu dheer yahay ilan waxaa la yidhaahdaa hooyo liidataa ilmaha ay ababisaa isna u liitaa uun laakiin hooyo abiyad ihi ilmaha ay ababisaa isna abi buu noqdaa qof xuriyadda jecel ayuu noqdaa iyo sharafta jecel walaa yakuunu tamyiizu tamyiizkuma noqdo halkaa waxaan kaga soo baxnay saddex qodob oo cashirkeennan tamyiiska aynu hadda maanta ku soo dhigannay waa magaca tamyiiska waa tacriifka tamyiiska waxa weeyaan aqsaamta tamyiiska waxaynu si dimniya u soo qaadanay oo tacriifka aynu ka soo qaadannay xukunka tamyiiska oon tilmaanay inuu mansuubna yahay mararka qaarna majruur noqdo maa kaana farcan can tamyiizna marfuuc noqon karaaba marfuuc noqon karaa mansuub majruur marfuuc saddexda icraaboodba farcu tamyiisku isaga waa la icraabi karaa halkaas haddaba axkaamta wax ka mida waan soo qaadanay oo xukun inuu nasbe leeyahay ah hadda waxaan arkaynaa tamyiisku waa nakiro uun macrifo lama ogolo inuu tamyiisku noqdo walaa yakuunu noqon maayo atamyiizu tamyiisku ilaa nakirata nakiro mooye wax kale tamyiisku waa nakiro uun afcarabiga e eh. haka yaabin tamyiis macrifaa ah inaynu aragno walaa yakuunu noqon maayo atamyiizu tamyiisku noqon maayo ilaa nakiratan nakiro mooye wax kale noqon maayo tamyiisku waa nakiro uun waa qodobkeenna koobaa xukunkeena halkaa ugu horeeya hadaba hadii la arko tamyiis macrifo ah talow maxaa jira nin gabayaa'a ayaa jiro gabay tiriyo sharxu uu hoosta ku soo qaadanayo safxadda saddex boqol sagaal iyo toddobaatan ra'aytuka lama an carafta wujuuhana sadatan waibta naas sayaqaysu can camrin faculun mafaacilun faculun mafaacilun faculun mafaacilun faculun mafaacilun ra'aytuka niyaho waan ku arkay lama an carafta markaad garatay wujuuhanaa wejiyadayadii markaad garatay rag dagaalka yaqaan inaanu nahay markaadna ogaatay sooma laabtayaal inaad markaad nagu ogaatay ayaad sadata jeedsatay wadibta waa noqotay annafsa xagga nafta yaa qaysu qaysow can camrin camar xaggiisii annafsadaasaan ujeednaa naftaad ka wanaagsanaatay haddaba annafsadaasi waa tamiis alna way wadataa tamiisku nakiruun buu ahaan jiray kuufiyiintu waxay qaateen iyagoo beydkan deliishanaya inuu tamyiizku macrifo iska noqon karo basriyiintuna way awileenoo waxay yidhaahdeen ereygaa annafsa ah gabayga ayaa jabaya haddii laga taga eh, ashaasi waa zaa'ide ee naga daaya bay yidhaahdeen ashaasi waa zaa'id bay basriyiinta yidhaahdeen basriyiinta ayaa luqadda saxdaa u dhowdhow waayo carabtu intay tamyiiz ku hayeen malaayiinta tamyiiz ee carabi ay ku hadashaa nakira yihiin kolkaa xabad gabay lagu arkay waxba inaga bedeli maayo xukunka saddexaad eeg tamyiisku waa mansuub baynu nidhi tamiisku waa nakira baynu nidhi xukunka labaad xukunka saddexaad walaa yakunu ma noqdo tamyiizku ilaa bacda tamaami lkalaami kalaamka dhammaystirankiisa dabadii mooyaane kalaamku intii uu dhammaystirmay kadib unbaa tamyiiska la helayaa walaa yakuunu ma noqonayo atamyiizu tamyiizku ilaa bacda tamaami اlkalaam kalaamka dhamaystir dhammaystirankiisa kadib mooye wax kale waxaa loo bilmacnaa macnihii baa looga jeedaa bilmacnaa macnihii uu u dhammaystirmo almutaqadimi inoo hormaray fi lxaali xaalka inoogu hormaray macnaha xaalka aan ku soo hormarnay ee halkaa aynu ku soo sharaxnay kii uunbuu la mid yahay waxaa looga jeedaa markaa tamyiisku wuxuu dhacayaa jumlo dhammaystiran kadib ama kolkaa faa'iidadu ha xasisho ama faa'iidadu la'aantii yayna xasilin tami waa laga maarmi karaa waana loo baahan karaa laakiin looma jeedo tamiiska waa laga maarmaya oo hadalku uma baahna marnaba looma jeedo oo sidaa maaha waxaa loo jeedaa hadal dhammaystiran oo musnad iyo musnadu ilayhigiisii wata ayuu tamiisku daba dhacaa ama markaa faa'iidadu isaga ha ku tawaqufto oo jumlada macnaheegii yaan la fahmin isaga la-aantii ama faa'iidada ayayna isaga ku tawaqufin oo yaan loo baahnaanin walaa yakuunu ma ahaanayo tamyiizkii ilaa bacda tamaamilkalaami kalaamka dhammaystirankiisa dabadii mooyaane bilmacnaa macnihii uu ku dhammaystirmo macnihii almutaqadimi horreeyey fil xaali xaalka inoogu hormaray halkaa axkaamtii tamyiiska ayaynu kaga baxnay waxaynu culima haddaba hadda isweydiinaynaa caamilka tamyiizka horta yaa tamyiizka ku camal falaa tamyiizka yaa ku camal fala waa qodob afraad afar qodob uu cashirkeennani ka hadlayay waa qodob afraad oo sheegaya cidda tamyiizka ku camal falaysaa cid ay tahay wanaasibu ka nasbinaya litamyiizi daati tamyiizka tamyiizu daadka a ka nasbinaya almubhamati tilka daat wanaasibuka nasbinaya litamyiizi daati daatada tamyiiskeega almubhamati mubhamka ah daatadii la garan waayey ee qarsoonayd tamyiiskeega ka nasbinaya waa tilka daatu daatadaa daatada lafteedaa nasbinaysa haddaba markaan idhaahdo jaaa ilaya cishruuna rajulan markaan idhaa ereygaa rajulan ayaa nasbinaya cishruuna rajulan haddaan idhaa rajulka ayaa nasbinaya ereyga cishruun baan nasbinaya lii shibrun ardan haddaan idhaa ereygaa ardan ayaa nasbinaya lii shibrun ardan markaan idhaa shibrun baa nasbinaysa haddaan idhaahdo ishtaraytu kafiizan haddaan idhaahdo buran buranta ayaa nasbinaya kafiiz baa nasbi asmaadan ka horaysa ee la geran la'yahay ayaa tamyiiska tamyiisudaadka a nasbinaysa tamyiisku hadduu tamyiisu nisbe yahayna musnadka ka horeeya ama ha ahaado ficil ama ha aada ficil wax shabahay sida masderki iyo ismigii faacil iyo ismu tafdiilki iyo kuwii ka horreeyey baa nasbinaya waa tamiisu nisbaha wanaasibuka nasbinaya litamyiizi daati tamyiizka tamyiizu daadka aka nasbinaya daatadii almubhamati la qariyey tilka daatu waa daatadaa daatadaasaa nasbinaysa walitamyiisi nisbati tamyiisu nisbahana waxaa nasbinayaa alficlu ficilkii almusnadu musnadka ahaa ficilka musnadka abaa nasbini ama waxa shabahay ficil musnada ama waxa shabahay haddaan idhaa daaba muxamedu nafsan naftan taa nafsan taa yaa nasbinaysa ila waa tamiisudaade tamiisu nisbeeh daaba muxamedu nafsan naftan yaa nas yaa yaa nasbinaya ficilka daaba ah ayaa nasbinaya ilan waa ficil isaguye walaa yataqadamu ma hormaro atamyiizu tamyiizku ma hormaro calaa caamilihi caamilkiisa kama hormaro muطlaqan ki iyoon la kala qaadaynin axkaamtii aan soo marnay maxay ahayd axkaamta tamyiizka kow waxaynu soo sheegnay tamyiizku inuu mansuub yahay laba waxaynu soo sheegnay tamyiizku inuu nakiro yahay saddex waxaynu soo sheegnay tamyiizku inuu bacda tamaami اkalaam dhacayo axkaamtiisa waxa kamida tamyiizku haddaba caamilkiisa kama hormaro hadda cishruuna rajulantaa rajulka horraysiin maysid adigoo tamyiisnimo u qadaraya oo odhan maysid rajulan cishriin waa mamnuuc daaba muxamedu nafsan nafsan taa horrayn maysid oo horraysiin maysid oo odhan maysid nafsan daaba muxamedun ma ma odhanaysid wuxuu idhi sheekhu markuu taa ka hadlayay walaa yataqadamu ma marayo atamyiizu tamyiizku ma marayo calaa caamilihi caamilkiisa kama hormarayo muطlaqan kii oon la kala qaadaynin haddaba muطlaqan buu sheekhu yidhi